bnu sahl ibnu zayd ibnu caamir ibni camr ayaa tegay wa muxayisa ibni mascuud cabdulahi bnu sahliya waxaa israacay ninka la yidhahda muxayis ibni mascuud asaguna ibni kacab ibni caamir ibni camr caamirkaasay iskugu yimaadaan xaggay aadeen ilaa khaybar khaybar bay aadeen wahyo yowmaidin iyadoo maalinka khaybar ay tahay sulxun heshiis iyo nabad iyo waanwaan baa ka jirtay oo dhex martay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo yuhuuddii meeshaa deganayd fatafaraqa way kala tageen cabdullaahi bnu sahal iyo muxayisaa kala tegey oo nin walba dantii uu ka lahaa khaybar ayuu u dhaqaaqay fa ataa muxayisatu muxayisaa yimid ilaa cabdulaahi bnu sahal buu u yimid oo meeshuu joogay soo aaday ama uu yimid wahuwa yatashaxatu asagoo ku galgalanaya fii damihi dhiiggiisa qatiilan la dilayna markuu danihiisa soo dhammaystay ayuu xagga cabdulaahi soo aaday riwaayadka qaarkeedna qaylaa qayluu maqlay saasuu u soo laabto waa loogu qayliyeyba faataa muxayisatu muxayisaa yimid oo soo aaday ilaa cabdilaahi ibni sahal ibni zayd ibni caamir ibni camr waawa yatashaxatu asagoo ku galmagalmaysanay ama ku galgalayn ruuxa marka neefka la gowraco ama ruuxa la dilay marka ay naftu ka socoto xaggana uu rafanayo ayaa tashaxudka la yidhaahdaa fii damihi qatiilan dhiiggiisa isagoo la dilayba ku galgallay fadafana waa xabaalay waryaa dila ninkii buu waa la wada inkiray markii waa xabaalay ninkii aylmadeerka ahaayee uma qadima wuxuu soo galay cabdulaahi cafwan muxayisa muxayisa wuxuu soo galay almadiinata madiinuu yimid faاnطalaqa cabduraxmaan bni sahl cabdiraxmaan bni sahl waa cabdulaahi walaalkii oo nin daayara marka ayada ah iyo ayaa aaday iyo waxwayisa oo ibna mascuudin xuwayiisa iyo muxayisa waa laba nin oo walaalo ilmo mascuud ah ibni kacab ibni caamir ibni camr cabdulaahi ibnu sahlna waa ibni zayd ibni caamir ibni camrin idan labadaa wiil iyo cabdiraxmaan ibni sahl baa ila nebiy suubanay aadeen sal lay wasalam fadahaba cabduraxmaan cabdiraxmaan wuxuu doonay yatakalam inuu hadlo asagoo hadalka bilaabo maadaama ninka la dilay yahay mag iyo mawlaxba asaguu leeyahay cafis iyo maqadashana asaguu mas-uul ka yahay nimankana ay ilma adeer yihiin oo isdhexalka shuqulku lahayd fa wuxuu idhi suubanuhu kabir kabir weynee weynee hadalka ninka weyn u daah waad yar tahay ilma adeerta hadalka u daa baa lay wa huwa tolka ninka u da'yar buu ahaa fa sakata cabdiraxmaan waa aamusa fatakallama xuwayisa iyo muxayisa hadlay muxayisana waa ninkii goobjooga ahaa ee meesha cabdulahi lagu dilayba joogay xuwaysana haddii ninku ka weyn waa nin kale walaalkii fatakallama waa hadleen way dacwoodeen waxay nabi allow cabdulaahi misaal waa la dilay yuhuud baana dishay khaybarna yuhuud baa joogta wixii naga dhexeeyena waad ogtahay cadaawada noo dhexaysay haddaba marka walaalkaya dhiiggiisi baan rabnaa halkaasay soo istaageen faqaala subaan wuxu uri sal slam ataxlifuuna ma dhaaranaysaan oo watastaxiquuna ma mudanaysaan qaatilakum kii idin dilay kontan dhaar mid ma maraysaan koox yuhuuda oo tuhunsan tihiin ama kooxdii meesha ka dhaqaaqday ama niman aad sansaan iyo raad idinka baxay intaad farta ku muddaan kontan dhaarmeed maraysaa kadibna dadkii aad tuhunteen inaad kontan dhaarmeed ku marteen la idiin qisaaso ataxlifuuna hamsiina yamiinan wey konton dhaarood ma wa tastaxiquuna ma mudanaysaan aad mudataan qaatilakum kii dilay waalkiin dilay wadakara tamaam alxadii xadiidkii dhimanayd buu sheegay saxaabigu yani xadiidkii dheeraad garanayseen weeye waxay nabi allow seen ogu dhaaranaynaa bay yidhaheen waxaanan ahay dad aanan arkayna cabdullaahi markay dilayeen kuma dhaaran karo hadde dhaarbeen ma mari karo nabi allow markuu nabigu wuxuu haddayduu idinku dhaaraynaynin haddaba yuhuud baa idin dhaaran oo konton dhaarmid idiin mari fatbri'kum yuhuud yuhuud baa idiin dhaaran inaysan dhiiggaa qabin cabdullaahina aysan dilin dhaaranayso waxay nabi allo waa saxee laakiin yuhuud waa qolyo gaalee gala dhaarto seen u qabsanaynaa seenu u qabsan ugu kalsoonaan biaymaani qowmin kufaar bay yidhaahdeen qolya gaalaha dhaartood oo ilaahay baa ku kufriyey oo kitaabka rabbigay gooyey oo adigaba ku dafiray diin aan ogolayn dhaartood seena baa la u yeelaynaa hadday dhaarta aad diiddeen makhraatiyaal laydan haynin in laydan dhaartana aad diiddeen maxaad rabtaan haddi haddanaw dhigii walaalkanaga rabna bay soo istaag waa warku intaad idan markuu arkay inaysan dhaarna ogolayn ayagu yuhuudna ay ka shakisan dhaarteeda ay diideen wayna ku garlayn hawsha iyada inay tuhmaan ah ayuu nabigu sal ly slam magti siiyey zakada ahaa ee soo ururiyeen ayuu boqol halaad ka siiyey magti ka nabigu wuxuu kohday ruux muslima dhiiggiisa inuu hadar noqdo oo bilaash laga soo qaado muttafaqun calayhi wqowlu sal slm nabigu uu kabir kabir macnaahu waxaa weeye yatakallam alakbar yatakalam alakbar ninka weyn ha hadlowga nabigu ka wada calayhi salaatu wasalaam idan maxalushaahidku xadiidka u keensaday sheekhu waxaa weeye ninka weyn waa in la maamuuso la karaameeyo hadalka loo daayo lagu xurmeeyo lagu qadariyo aan la astaboobin aan laga hordhicin waxaan soo wadnay tawqiir tawqiir idan hadalka ninka weyn baa lagu karaamaynaya haddii rumay wax la qaybsanaya ninka weyn baa lagu karaamaynaya hawlo badan baa ninka weyn la rabaa in lagu karaameeyo meelo un aan gooni oon la ogolano wax lagu dhiso oo ixsaan iyo qadarin ka jirin sida maxkamadahoo kale markay nin yar iyo waxaa kuu soo dooday nin weyn ninka weyn baa hadalka iskama soconaysa markaa iyada yaa muddace yaa mudda calayhim bay noqonaysa yaa sheeganaya lagu sheeganaya ka yarka hadduu sheeganaya iska hadalka lagu bilaabi yani meelo khaasaa jira xuduudda iyo qadaayaadka xukmiga iyo ka duwan yihin laakiin waxaa laga hadlaya wixii qadarin iyo mudnaan leh ninka weyn baa lagu horumaraya idan kabir kabir weliba waxaa ku jira nimanka nabigu hadalka uu siinayo dhiigga ma ninka dhexalkiisana ma nimanku waa ilmaadeer kuro weeye muxayiisa iyo xuwayiisa waa ilmo mascuud mascuudna waa ina kacab kacabna waa ina caamir odayga caamiray nimanku iskugu yimaadaan meesha cabdulaahi ibnu sahal ibn zayd ibnu caamir wey cabdulaahiiyo marka nimankaani maxay isu yihiin ilmaayarlabaad wey ilmaayar labaad wey marka dhaxalka xataa shuqul kumay laha haddii la dhaaranayo dhaarta dhaarmaydka waxaa dhaarta dhaxlaagaa dhaarta waaridka dhaaranaya dheermaydna ma aysan soo galeen dhaxal iyo mag iyo diyana ma aysan qaateen wa maca daalika nabigu wuxuu yidhi ha lagu xurmeeyo xaajada ka hadalkeeda iyo caddaynteeda iyo fasirideeda iyo faahfaahinteeda maadaama muxayisana uu goobjoog ahaa xuwaysana cabdiraxmaana uu kaa wen yahay udda hadalka markay hawsha sharxaan kadib wixii aad u aadmudan tahay markaa waad yeelan doontahay marka qadarinta uu nabigu qadarinayo da'da iyo ayniga ayaa meesha ku jira وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع نبgu وxuu kulmin jiro iskugu geyn jiray بين الرaجulayni laba nin buu kulmin jiray oo min qatla أxud ay min shuhadaaءi أxud uxud raggii lagu laayay ah kaana yajmacu nabigu wuxuu kafanka iyo dharka iyo qabriga iyo luxudkaba ku kulmin jiray bayna الrajulayn intii nin walba gooni loo kafno ayaa maro weyn lagu asturaya haddii la kala kafno qabrigaa la wada gelinaya kaana yajmacu bayna arajulayn laba nin buu nabigu kulmin jira isu keeni min qatla uxudin uxud lagu dilay ah yacni fi lqabri buu kulmin jiray qabriga gudihiisa xabaash iyo wada gelin jiray uma yaquul wuxuuna odhan jiray uma yaquul intaa kadib wuxuu jiray ayuhumaa akaru akhdan lilqur'aan ayuhumaa koodaybaa labada nin isu keenteen ee wada yaalle ansaariyadii ama shuhaadadii kaleba ahaa akaru akhdan yaa qaadasho badnaa oo ku dhaqan badnaa lilqur'aani qur-aanka labadaa ninkee qur-aanka yaqaanay ninkee ku dhaqmi jiray ninkee ahlu qur'aan ahaa faidaa ushiira lahu ay ilayhi nabiga markii lagu fariiqo ama loo midaaro loogu ishaaro ilaa axadihima midkood layidha kana nabi allow qur-aan badnaa ama qur-aan akhriska ku fiicnaa ama dhaqankiisa ku fiicnaa qadamahu waa ku hormarin asagoo horay geyn jiray ka dambana waa daba dhigi jiray rawaahu lbukhaari bukhaari ayaana xadiidka wariyay tirmidina waxaad ku martay inay ansaarba codsadeen oo dhe nabi allow ee dhib badan baa na gaadhay waa badan yihiin tabaraan marka xabaalo kala duwan ku qodnana ma lihin marka maxaan samaynaa nabigu ku yidhi calayhi isalaatu qabriga dheereeya xabaasha dheereeya saddex iyo lababa ku wada xabaala godaala markay go nabigu siiyo kadibna odhan jiray haddaba haddii qabri la wadagelinayo waa in waa in markaasi la ogaada siday u kala fadli badan yihiin idan culummada iyo dadka ahlu qur'aanka in mudnaan gooni ay keliyiin xataa geerida kadib fil xayaa iska daa intay noolaayeen iska daayeen markay shahiideen ay tii alla ku timid xijaabteen baa nabigu qadarinayaa qur-aankii iyo cilmigii iyo diintay xambaarsanaayeen oo iilkii baa lagu hormarinaya waailaa sidaa samayn jiray xilligiisa ay dhaceen shuhaado badanna ay dhaceen xillu amiir ahaa ee daacun badanna muslimiinta uu laayoo la baaba'ay yaa rag iyo dumarba waa la leeday xabaashii baa qaada weydi rag iyo dumarkiiba wada xabaali jiroo qabri wada gelin jiray haweenayo ninbu qabri iskugu geynayaa markaasuu ninka horay marinaya haweenada gadaal geynaya teed derbi oo carana u udhaxaysiinaya caro teed wuu samaynaya ku samaynaya ninkana horuu geynaya haweenaydan halkaa haddana saasuu ku wada jira marka hadday duruuf ku qabsato wax badan baa imanaya taas marka raggu waa laga hormarinaya dumarka caalimkay ninka qur-aanka yaqaana khayrkii waa ka hormaraya marka mudnaantu iyo qadarintu kuma xidhno u noloshee xataa geeridu way soconaysaa وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma أن النبي صلى الله عليه لي وسلم قاaل wuxuu hi suubanuhu araanii waxaana is arkay araani qolyaha alifka godo hamsada godo waana khata sida sabaabka waa araani min aru'ya waa inagii soo marray uraani haddii la adunnu bay noqonaysa adunnu ma aha wax la rabo hamsada haddii godo macna axsib adunnu bay noqotaa huna araani wa min aru'ya araani fi lmanaami manaam baan isku arkay faacilkii mafcuulka waa isla suubana calayh salaat wasalaam waa khasaaista afcaal qulubkayga mid tahay midaanoo kale araanii waxaana is arkay buu nabi sal slm fi lmanaami riyo gudaheed atasawaku anoo rumayanaya bisiwaakin caday ilkaha marsanaya fa ja'anii rajulaan laba yimid axadumaa midkood akbaruu uu ka da'da ayniga min alaakhariinka kale fa naawaltu siwaaka waxaan u dhiiboon la laacay oon siiyey alasqara kii yara fa qiila lii waxaa laygu yidhi kabir kabir riwaayo kaleo xadiidka khaarijkiisa ah waxay ku timid jibriil baa igu yidhi jibriil ayaa yidhi faqiila lii waxaa laygu yidhi kabir weyne nebi allow bimacnaa rumayga ninka weynsii ninka weyn ku bilow fadafactu rumaygii ama cadayga waxaan u dhiibay ila alakbari kii weynaa minhuma min arajulayni rawaahu muslim musnadan muslim baa wariye isagoo musnad yani muttasilah sanadkiisu xidhiidho wlbukhaariyu baa wariya tacliiqan majzuuman bisiiqati jasmin bukhaarina isagoo mucallaqa oo sanadkiisa uu qaybta hore ka tegay ayuu wariye wey idan waa min aadaab اlislaam wey tartiibkan asaga ah ee ninka weyn la qadarinayo ee asaga wax walba lagu bilaabayo culamadu waxay leeyihiin waa inta aan dadku ay nin walba booskiisa usan qadan hada waa maa lam yataratab اlqowmu fi اlmajlisi haddii fadhigii la qaato nin walba meel fadhiisto oo innagoo fadhina naloo yimaado wax naloo dhiibo waxaa weeye ninka weyna la odhan maayo midigtay ka soconaysa marka taqdiimu alaymani falayman baa bilaabanaya laakiin marka da'da iyo ayniga wax la fiirinaya marka wax laysu dhiibaya wax la siinaya waa intaan nin walba booskiisa uusan fadhiisanin en la kala tartiibinin dadkii bidaliil wakii nabi maxamed alayh salaatu wasalaam caana loo keenay asagoo nin reemiyana uu midigta ka fadhiyo abubakar sidiiqoo waayeelkii islaamka nabigaba ka weynaana uu bidixda ka fadhiyo dhiilkii caanaha nabigu yuu siiyey calayh salaatu wasalaam ninka reemiyigaha ah. ln midigtiisuu fadhiyey cilmi ahaan iyo da ahaanba laga weynaa yaa ka weynaa abubakar sidiiq laakiin midigtuu maray asagu lanna cinda waa maxay waa tarataba alqawmu fi lmajaalisi wاlmaqaacid haddii fadhiyaha la kala fadhiyo ninkii wax laga bilaabay ee wax la siiyey midigtiisay hawshu ka soconaysa laakiin adugu waxaad xaq u leedahay marka horeed wax wadaba intaad ragga sidaa isha u mariso odayga u da'weyn inaad ka bilowdo odaygaa wixii ka dambeeyana xaggey ka soconaysaa midigtay u soconaysa bidaayada hore waxaad xurmayn kartaa ninkii caalimka baad ka bilaabi kartaa odaygii baad ka bilaabi kartaa adoo hawshaa qiimaynaya laakiin bacdamaa ay bilaabatay midig bay u soconaysa marka isma diidayaan axaadiisu qaabkaas ayay u kala soconayaan wacan abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu qaal taqdiimkaas hadda akbarka la qadaranaya meelo badan buu gelaya meelo badan buu gelaya saa darteed ninka kaa yare adeerka ah da ahaan wuu kaa yaryahay laakiin nasab ahaan buu adeerkaa yahay waad xurmaynaysaa waalid ahaan baad u xurmayni haweenkaaad wada qabto salaanta iyo mudnaanta haddii aad wax qaybinaysa ama aad salaamayso ama aad booqanaysa taweyn baad ka bilaabi walidaalika calayhi salaatu wasalaam markuu safar ka yimaada ama uu haweenkiisa maraya umusalamuu ka bilaabi jira ugu weynayd caaisha u dambayn jirtay maxay l ugu yarayd meelo badan bay hawshu gelaysaa ma aha un qorshaha bas laakiin marka caruur wax loo qaybinayo raashin wax la qaybinayo iyo buskud iyo xalwo iyo wax macaan nabigu ka u yar buu ka bilaabi jiray ka u yar buu ka bilaabay kadibna wuxuu ku dhammaynayaa ka u weyn maxaa jira ka yar wuu cagabidhlaynayaa ma sugi karo anigaa siiya bagbag hawshoo dhan buu ma sabri karo waa ilmo carruura waxaan la qaybinaya xataa hadduu khadhaadhiya wuxuu moodayaa wax aad iyo aad u fiicanoo cajab qabo bale ka dhacday marka wixii noocaasoo tuxfadoo kale ah ee dhallinyarada loo qaybinayo ka u yar buu nabigu ka bilaabi jir markaasoo kale waa isku ayni ka u yar ee u sabir yar u liita marka marna xagga naxariistaa la fiirinayaa marna xagga qadarinta iyo meeqaanka la eegaya kolba meeshaa taagantahay iyo maqaamkaa taaganta wax ku qiimaynaysa baashu saddex bood ma aha وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إن من إجلال الله تعالى إلهي وينينتيس waxaa ka mid ah إن من إجلال الله تعالى إن من تعظيم الله إن من إعظام الله إلهي weynayntiisa waxaa ka mida alla la weyneeyey إكراama di shaybة الmuslim qofka muslimka ah ee cirada leo la karaamayo la maamuuso waa muslim xaggana waa weyl ciro ku taallo idan in la karaameeya asagaa oo la qadariyo la maamuuso waxay ka mid tahay ilaahay ku abuurood weynaysa allihii ku abuurood weynaysood qadarisay oo kale ay ka mid tahay inna min ijlaal illaahi subxaana wa tacala anna waa addoommihii ilaahay uu rabbi jeclaa waa waayeel diinta ku ciroobay muslim ah idan qadarintiisu islaamnimadiisa ciradiisa da'diisa ayaad ku qadarinaysaa marka inaad alla qadarisabay ka dhigan tahay ikraama di shaybati lmuslim qofka muslimkaa ee leh cirada leh oo la karaamayo la maamuuso la qadariyo la xurmeeyo waxay ka mid la xurmeeyo waxaamili lqur'aan wa ikraama xaamili lqur'aan qur-aanka ninka xambaarsan oo asagoo la karaameeyo waxay ka mid la karaameeyo waxay ka dhigan tahay la qadariyey xaamil qur'aan mafhuumkiisu waa inaga soo marray cinda asalaf waa alcaalim bikitaab illahi alcaamil bihi nin kitaabka ilaaha yaqaana xaggana ku dhaqmahaya ayaa xaamil quraan cinda salaf loo yaqaanaa ninka qur-aanka yaqaaneen ku dhaqminna salafku khaiib bay yidhaahdaan khaiib baa la yidhahda lamama ma yidhaahdaan ninka dadka waaniya asagu waanadiisii cilmigiisaan ku dhaqmin khuabay u yaqaanaan farqun bayna alquraa'i wa xamalat alqur'aan wa bayna alkhuaba way kala duwan yihiin waikraama xaamil alqur'aani qur-aanka ninka xambaarsanoo la karaameeyana waa ilaahay karaamayntiisii iyo weynayntiisii xaamilqur'aankii hayr alhaali fii aan ku xadgudbaynin waxaa shardi ah xaamil qur-aanka karaamayntiisu ay tahay karaamadii ilaahay iyo qadarinta ilaahay ay tahay inuu yahay midaan qur-aanka ku xadgudbayn alhaali fii ku dhaqankiisii akhrintiisii toostoosintiisii addihiisii iyo tajwiidkiisii xuruuftii iyo makhaarijtiisii midna aan ku xadgudbaynin intuba culammadu ay geliyeen xagga ku dhaqanka akhrintiisa maala maal buu dhammeeyaa maala qur-aanka maalin walba ayuu le laba goor baan dhammaynaya si joogta waa mukhalafa lisunna cinda jumhuuri ahlilm waa mukhaalafa lisunna qur-aanka tartiibka loogu talagalay iyo tadaburkiis idan waa dareeriyaa maba tadaburo ma dhuuxa macanihiisii waxba kama istinbaado axkaam kalama baxo waa haali fiihi ilaa waad ka leeatay dariiqadii baad ka leexatay aan ku xadgudbaynin tajwiidkiisii iyo adihiisii iyo qraa'adii baad ku xadgudbaysa sida baryahan dambe casrigan dambe aad usoo badanaysa waagor waa laga runa way kasii daraysa wali masaari hore ku afaysnaa dadko dhan ku daata waa halis wey qur-aanka laga bixin aadaabtiisa iyo akhlaaqiisa laga bixin iyo qawaacidiisa qawaaniidsa aan laga bixin hayr fi aan ku xadgudbaynin waljaafi canhu xaggana aan qur-aan ka goayn maba ahrinhayaba kuma dhaqmahayo salaatuleil kuma tukanayo maalinkii ma ma istimbaadayo waxba kalama soo baxaayo wuu ka fogaadayba qiraa'atan tilaawatan camalan istimbaadan tadabburan midna ooma hayo intii loo baahnaa nin ku xadgudbay oo antaraare iyo iyo midaan waxba laga haynin inuu qur-aankun dareeriyo xuruftiisa mooyeen ayaa meeshii laga digayaa ayaa laga digaya qur-aanka adaabtiisa sii hana ka go'in hana ku kalax tegin lagamana go'o qur ninkaasoo la xurmeeyo la qadariyo maxaa yeelay waa meeshay ka qaateen caalimka laleeyaha la xurmeeyo waa caalimka sunniga ah limaada qur'aanka aan sunniga ahayn lama dhin hala karaameeyo alhaali fi اlqur'aan waljaafi canhu maxaan idhi ikraamkiisu ma aha min ikraam illaahi xadiidka ku cadday idan meelaha laga qaatay kama ah ta nusuusta laga qaatay waxaa kaloo kamiday alla weyninta ka ah, wa ikraama disulطaan waikraama di sulطaan ay dilwilaaya in la karaameeyo ninka imaarada iyo xilka iyo mas-uuliyadda u haya muslimiinta almuqsiti ee caadilkaee garsooraha almuqsit yuqaalu aqsata yuqsitu waa idaa cadala idaa cadala markaad markaad dadka ku maamusho oo ku agaasinto nidaam fiican oo diini ah ayaa la odhanayaa muqsid min aqsata yuqsid haddii laakiin alifta la gooyo jawr buu noqonayaa muqsitiin baad qur-aan ku aragteenoo la ammaanayo wa ama alqaasituunana waad aragteen qasata yaqsitu way markaa iyadaa ah. idaa jaara wanxarafa can اlcadli way kala duwan yihiin hamsada marka hamsatu haddii lagaa reebay shay xun bay kaa reebtay haddii lagu geliyo shay xun ayay kaa reebtay haddii lagaa gooyona shayga xun baa ku fuulahay oo jawrka ah iyo mxuu ahaay qasadka ah almuqsid ayilcaadili wey ayilcaadili xadiiun xasanu rawaahu abu daawuud baa wariyey waa siduu sheegay duruq dhowr buu leey xadiidku marka waa xadiid xasana hadduusan saxiixba ahaynba saddexdaasoo marka la maamuuso la karaameeyo waa min ikraam اllahi wa ijlaali walidalika taawus bnu kaysaan wuxuu odhan jiray min aلsunnati an yuwaqara arbaca sunnada waxaa ka mid ah afar ruux in la weyneeyo la qadariyo alcaalim ninka diinta yaqaana ee ku dhaqmaya diintiisa wadushayba iyo ninka cirada leh ciroobay diinka ku ciroobay wasulطaan اlmuqsit iyo amiirka iyo mas-uulka caadilka ah wاlwaalid iyo waalidka afarta in la xurmeeyo la qadeeyo waa minasunna odhan jiray idan afartibaadba saddex baa sheegan soo maaha maxaa maqan waalidkii waalidkan horaan baad soo marteen axaadii badan baa marka macnaha ku timid in dadkaasi la qadariyo la maamuuso waxa lagu qadariy mid walba waa max waa uu diinka u sameeyey ninkii qur-aanka xambaarsanaa lagu qadariyey ninkii mas maxaa lagu qadariyey cadligiisa iyo wanaagiisa waa yeelkii muslimka ahaa cirada ku taala lanna waa waqaar waqaar iyo waa nuur oo kii in la tifo shareecadu ay diidday id garanaysaa axadka u horreeyo ciro arkana nabiyulahi ibraahim bu la sheegaa nabiyulahi ibraahim baa ugu horreeyey axad ciroobo ciro arkaa la sheegaa markii u horraysay marka cirada u arkay yaa rabbi waxaan muxuu ahaa tima madow baan jiray xisaabaan cad muxuu ahaa yaa ibraahim qul yaa rabbi sidnii waqaara deganaansho iyo waayeelnimo iyo waxaa wey hawla kugu soo kordhay ilaahu ii kordhidha baash haddana wax laga cararhay saad riinjo ugu wadeen ayaad iluu jito ayaa kii yaraa kii weynaa la kala garanayn aafada meesha hadda taal wa can camr bni shucaybin can abi can jaddi qaal qaala rasuul lah sal alay laysa mina nagama tirsano naga ma man lam yarxam sagiirana kaayaga yar ruuxaan u danqanin u naxariisanin wayacrif aan garanin sharafa kabiirina xaqa kabiirina waa iman doontaa ka weyn sharaftiisa ka yar ninkaan u naxariisanin midka weynna aan qadarinin nagama tirsano wuxuu odhan jiray qataadii taawuus iyo jamaaca min asalaf dadku waa musaddex ninku laayag iyo nin kaa weyn nin kaa yar midka kaa yar ilmo yaroo dashe ka soo qaad oo u midka kaa weyn aabbaha adeer ka soo qaad oo qadari midka kuleeg walaalkaa ka soo qaado xurmee xurme oo tixgeli tixgelin baa jirta farqi baa u dhaxeeya marka qadarinta iyo iyo naxariista way kala duwan yihiin tixgelin naxariis way kala duwan yihin laba kala shay wey laysa mina nagama tirsano man lam yarxam sagiirana kaan u danqanin een u naxariisanin yare yaree muslimka ah wayacrif sharafa kabiirina ka weyn ee muslimka sharaftiisana aan garanin nagama tirsa halkaasuu nabigu gaadhsiiye aadaabtii iyo akhlaaqda islaamka si loo ila loo dhowro waxaa la yidhi ka yarkaan u naxariisanin waayeelka aan qadarin nagama tirsano haddaan muslimiin nahay waxyaaba kale ha sheegta annagana ma ahe xadiiun saxiix rawa abu daud watirmidi waqaala tirmidiyu xadiiun xasanun saxiix wa fii riwaayat abi daud riwaya abi daud waxaa ku yimid xaqa kabiirina kabiirkaasi wuxuu noqon karaa kabiirun fi اlcilmi sagiirun fi اsin cinda salaf saalix nin yar oo sidii waayeelnimada in loo xurmayo u baahan baa jira maxaa yeelay adugu aqoontadaa iska yar laakiin isagu waa caalam diintii buu yaqaanaa idan diinta uu yaqaanee kaaga fiican yahay ku dhaqmahayo ku weyn yahay wa min ama cabaas ibn cabdildal baa lagu yidhi nebi maxamed iyo adigu keebaa weyn oo fiirsada hadda waa adeerkii adiga nebi maxamed keebaa weyn baa la yidhi oo fiirsagoobannimada iyo qadarinta wuxuu nabiga iga weyn laakiin anaa ka hor dhashay buu ifaansiya wuxuu yidhi maxamed baa iga weyn laakiin anigaa ka hor dhashay macnadu waa maxay isagaa iga weyn cilmi sharaf nabinimo alaab ilaahay iskugu daray wixii laisku xurmayn jiray isagaa haya laakiin ifka adduunka anigaa ka hor imid hada fiqu saxaaba marwaa meeshay leeyihiin mid yaroo waxaa jira ah kabiirun bicilmihi sakiirun bisinihi marka kabiirka laguu sheegay ma aha uun e, nin ciroobabese eh, waxaa soo gelaya culummadii yaryarayd dalabatulcilmiga qiimaha badnaa ee diinkooda ku dhaqmahaya baa soo gelaya wa fii riwaayati badad waxaa ku yimid xaqa kabiirina ka weyn xaqiisa aan garanin xaqa weyn adoo gaadhi saaran oo kursi fiican ku fadhiya waaye la dhacaya soo fuulaya maxaad samayn aad oga istaagay qolyo wahaabiyo waa fiqi khaldan gale iska ilaali fiqi maqluuba uu galay iska ilaali oo waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi nin nin booskiisa lagama kiciyo ruux loogama istaago waman axaba an yatamaal lahu falyatabawa maqcadahu min annaar axaadiis bay daldeen war meesha taas ma waa naxariis kabir qadarin waa yeel waa wix laguu sheegay asaga weynintaad weynaysa haweenay xaamilaha soo gelo dhaqaaqila markaasaad sheegada taagaysa inaad naxariiso dad kacdaal rab ilmo yaroo carruur dhacdhacay waa in gobonnimadii islaamnimadii danqashyadii dadka lagu yaqaanay soomaaliyeed muslimiintii aad ilaalisaa la doonaya waagi hore haddii la arko wiil yaroo fadhiya oduu oday yimaad maxaa jiray makacbaa lii mise arku sii kici jiray asagaa go'aanka sii gaari jiray hadda intii laydinka caleeya maxaan u kacahaya kursi meelaha ka raadsado hawshoo dhan baa baaba'day qadarin ma jirto ixtiraam ma jiro waa hawlo kale axaadiid khalad laga fahma iyo khayr darro kaleba way jirtaa qanacaad xumo kale soo kordhay iyo iyo fahan xumoba way jiraan adaa laysu ilaaliya wa can maymuun ibn abi shabiib abu nasr alkuufi raximah اllahu tacaala ana caaisha radi allahu tacaala canha mara biha saailun hooyaden waxaa soo maray nin dawarsanaya mara biha hooye waxaa soo maray saa'ilun tuugsade fa actatu waxay siisay hooyadeen ninkii tuugsanaya kisratan jab kibis ah kisratan canjeero ama kibis ama rooti jabkii ayay siisay wa mara biha waxaa soo maray haddana mar labaad rajul nin baa soo maray calayhi dushiisa ay saaran tahay iyaabun dhar quruxsan buu qabaa iyo wahay shanina ka muuqdo hay-atun ay xaalatun xasana dhar fiicanna waa qabaa muuqaalaayo joog ahaan iyo qaabku u socday waaba nin haybad iyo shani ka muuqdo duruuf baa show wixii u geysay wa mara biha waxaa kaloo soo maray rajulun alayhi iyaabun wahay-atun nin dhar iyo shaniba ka muuqdo fa aqcadathu way fadhiisay waxay tihi kan asagu kibis gacanta looma saari karee adeer waxay tii bal halkan fadhiiso walbaraashin u keena way urbaysa gambar bay u dhigtay raashin baysis faakala waa cunay fadhigii iyo gurigiibuu ku cunay faqiila laha fii dalika waa lagala hadlay waxaa la hooyoy nin haddaa iyo ay ku yidhina kibiis baad u saartay gacantoo uu iska tegay odaygii yar quruxsanaa iyo haybaddu ka muqan shaniguna waxaa tiri oo balcun markaad waxaad dhammaysata iska tag waa maxaa u kala miskiin waa miskiin baahanana waa baahane waa muslimiin kuna waad soo dhaweysay kuna jidka sii hay baa tiro wixiina gacantaad u saartay hooye waa sida isqabatii bay dheheen waxaa loo gooyey ixtiraaban faqiila laha aqraadda loo xadfio loo gooye faacilkay ka mid tahay la diidanya ninkii soo dhariijiyey ee hooyada su waa kuma haddii hadda la sheego gooni inaad isha u gelisaan ama dabagashaan baa laga yaabaa muhiimaddu marku waa maxay hooyada su in la weydiiyaa kugu filan yaa su-aasha iska lahaa iyo keenaya waxba badan ka faa'iidi faqaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasuul lahi sal l slm rsulka ilahi wuxuu yidhi anzilu nnaasa dadka dhiga anzilu nnaasa aadamaha iyo biniaadamka dhiga oo dejiya manaasilahum ay maraatibahum darajo nin walba darajadiisa ku qiimeeya nin walba darajadiisa iyo qaabku idinku yimaado ku qiimeeya manaasilahum ay maraatibahum dadku isku mid ma aha ilaahay baa kala fadilay caqli cilmi aqoon xishood haybad wax badan baa u anzilu الnaasa manaasilahum ay fi الtacdiimi wالtaqdiir xuquuqda iyo howlo laga simanyaho dadka laga simaa jiro baabulcadla oo gooni ah haddaa inaan ka soo shanqariyey ta laga hadlay waa maxay waa wix ixtiraam iyo qadarin maamuus ku saabsan way kala duwan yihiin nimaad inaad gacanta wax u saarto iska socan yeelin xoogu xurmado ru arki baa jira warkoob shaabanku haddaad isiisa balalkaa fadhiisi uu ku leeyahay hoosgalabeedka ah bannaankaas ma fadhiisan karee kuna hawsha hawlu taallaa wixii loogu turuba kolay kurida waa sii ordaaya fadhi hawsh kamaba gaaraba shaqaba ka dhumaysaba guryo badan buu sii mari lahaaba anzilu naasa manaasilahum marka waxay tidhi isku ordayuu ahaa oo wixii gacanta loo saaraba la sii dhaqaaqahayo ninni nin oo shani ka muuqdo oo xushood ka muuqda laakiin baahi un ay qabatay duruufu waa cadowe danu waa seetee marka hawsha kala qaada taasaa keentay nabiga aan ugula dardaarmayo dadku isku mid mee walba nin walba wuxuu mudan yahay meeqankiisa la mara rawa abu daawuud baa xadiidka wariyey abu daawud wuxuu yidhi maymuun ibn abi shabiib alkuufi lam yudrig caaishata caaisha muusan soo gaadhin lam yudrig caaishata wuxuu ka wadaa ninka la yidhahda abu daawuud lama kulmin caaisha nool wuu ku soo gaadhay culummada hadalkeedu wاlfaqiihu yata'amalu kalaam اlculamaa'i fayadacu kalaama mawdicahu ma aha ninka caalimka hadalkiisa waxaa raba inaad fiiriso oo meeshuu qaban kara aad dhigto dhinkan muqiira bnu shucbu soo gaadhay oo axaadiid ka wariyaa caaishana muqiira iyadaa kadib ka dambayso muqiira ka hor dhintay muqiirhe ayaa ka hor dhintay muqiirihii caaisha ka horreeyey buu ninka soo gaadhayba caaishadii dambayse ma soo gaadhin wuxuu ka wadaa imaamku lama kulmin lam yudrik ay lam yalqa biha buu ujeedaa waqad dakarahu muslim muslim baana xadiidka wariyey raggii lagu dilay waqcat ljamaajim wey ninkan maymuun ibn abi shabiib raggii quraada ah ee fuqaada ah ee la dagaalamay dowladdii reer banu umeeye cabdilmelig iyo aalimkii faajirka ee kaafirka ee xajaaja raggii ku baxay culmmada la dagaalantay ku jiray halkaas ku lagu dilay muqaatjabaarku shiiday buu ahaa maymuun waqad dakarahu muslim muslim baa xadiidka sheegay fii awali saxiixihi saxiixu muslim muqadimaduu ku sheegay tacliiqan isagoon sanadkiisii aan dhammaystirin oo faqaala muslim wuxuu yidhi wadukira waxaa laga wariyaa can caaisha laga sheegaa radi allahu tacaala canha inay tidhi amaranaa rasuullah rasulku ilah wuxuuna faray an nanzila annaasa manaasilahum dadka inaan dhigno mid walba meeshuu ilaahay dhigay aan dhigno kadib buu tacliiqo wuxuu yidhi cadli iyo xaq ma in ninkii sarreeyey booska kii hooseeye la geeyo kii hooseeyena booska kii sare la geeyo kii xaafidka mutqinka lala sima kii saduuqa xasanxadiidkaa daciifkii matruga in lala simo ninkii xoogow mastuurka ah hawshiibu aad u sharxay muslim muqadima waynu soo martay inuu xadiidkan muslim ku sheego muqadimada xadiiiga isilaaxiga ee aad u qiimo badan baa laftirkeedu waa maxay xadiidkuu quweynaya mucallaq ha noqdo siiqatu tamriid ha ku sheego laakiin inuu muslim baabkaa ku sheego oo istishhaadsadaa wax weyna cinda ahli اlcilm wadakarahu اlxaakim xaakim baa xadiidka sheegay abu cabdilaahi fii kitaabihi macrifatu culum xadiid buu ku sheegay wa qaala wuxuuna yidhi huwa xadiiun saxiix xadii saxiixa weeyuu yidhi macnuu xadiidku ka hadlahayo ida jaءakum kariimu qawmin faakrimuuh axaadiistii dhowrkeed ku timid nin kariimu qawmin faakrimuuh haddii qoys nimay maamuusa hayaan oy xoogow magaca iyo qadarinay meeqaan u hayaan idiin yimaado nabigu maamuusuu yidhi min baabi اlwla bal ka warna kii ilaahay agtiisa qadarkiiyo meeqaanka ku idaa ataakum kariimu qawmin qoli ayuu karaamo aan lahayn odaygu u roon exogo ileeyi ninka waa ka odaygaannagii waa ka nabadoonkayagii waa ka odaygaannagii nebigu wuxuu yidhi halla maamuuso maadaama ayagu agtooda meeqaan ka leeyahay yaan ayaga lala simin cinda allaahi ninkii ka meeqaanka ulaha ka warray kariimka ka ahaa culummadii xamalatulqur'aankii ahlu khayrkii ashraaftii ahlu beyti rasuulillaahi idan dadka kuramada cind allahi ka sii daran wey halkaas culumadu maraya xadiiku marka baabka unbuu ku yimid xadiiku marka sida raajaca waa xadii xasana waa inaga kaga hadala sunanka xadiid xasana weeye ariiqan hadda inqiaacan baa lagu cileeyaa inqiaaca lagu cileeya wadaadkan maymuun ibnu shabiib sidaas raajaca waa saalix اlxadiid sida abu xaatim araasi uu sheegay waa nin saduuqa saalix اlxadiid inqaaca bayna wa bayna caaisha umbaa la sheega oo qole waxay dha caaisha mag gaani iyo soo gaadha dagaal baa ka furan masale ijmaaciya ma aha bali soo gaadho waana ka wariyaabay leeyihi maxaa yeelay weliba qolyaa ilzaaminaya inuu calaa shardi muslim uu yahay lanna muslim wuxuu ku kaaftoomaa mucaasaro ku kaaftoomaa ma shardiyo say doonaba noqotee ariiq labaadna xadiidku wuu leeya min caaisha oo cumar ibni mikhraaq can caaisha jiro asna inqiac ku jiro labadaa ariiq oo isagu uu leeyahay marka laga tago shawaahid fara badan buu adiiku leeyahay xadiiu jaabir baa macnaha ku yimid xadiiu mucaad ibnu jabal baa ku yimaada xadiiu caliy bn abi aalib baa ku yimaada waxadiiu bni cumar baa ku yimaada walidaalika xadiidkan kharajahu ibnu khusayma fii saxiixi fii kitaab siyaasa kitaab kitaabu siyaasa la yidhaahdo oo ibnu khusayme kitaabkii saxiixa qayb ka mida ayuu ku sheegay ibn qusayma kitabkis wax laga hayana waad aragteen wax yar way ogtihiin weli waa mafquud badankii lama hayo idan ibnu qusayme wuu saxiix sidoo kale ninka la yidhaahdo xaakimna saxaxahu kitaabkiisa musadraga iyo macrifat culumt labadaba ku saxiix yeela sakhaawi baxi dheer buu kitaab xadiidka ku leeyahay almaqaasid alxasana uu ku takhriijiyaa uruqdiisa shawaahidiisuu isdaba dhigay kitaabkiisi lo odhan jiray eh, aljawaahir fii tarjamati sheekh islaam ibni xajarna mujaladka koobaad sabxada konton-iyo shanaad laga bilaabo baxsi dheer buu ku leeyay wuxuuna ku gebagabeeyey wabiljumlati faxadiiu caaishata xasanun xadiidka caaisho marka shawaahiddiisa iyo duruqu si la fiiriya labada ah waa xadiid sugan weeye alimaamu nawowi iyo ibnu salaax muqadimadiisa iyo meelo kaleba asna wuu xoojiya xadiidku waa saxiix buu yidhah wasaxa an rasul min xadiii caaisha intuu yidhahdo weliba asagu sheega nawowi ibnu salaax xaakim ibnu khusayma iyo wadaadka la yidhaahdo sakhaawi intuba halkaasay marayaan ra'yiga ayagu ay qabaan baana yaad moodaa inay hawshu raajixta haddii laga hadlay hal ariiqa waa daciif laakiin xadiidka bimajmuuci ariiqayhi wa bishawaahidihi xasan inuu ka sarreeyo ayaad moodaa usuushana waa waafaqsan yahay anzilu naasa manaasilahum idan haddaan saa la yidhi adduunku waa fasaadaya nin walba meeqaankiisa iyo magaciisa iyo taytalkiisa waa inaad siisaan ku xurmaysa ku qadarisaan ama ta'liifan ama taxqiiqan wacan bni cabbaas radi allahu tacala canhuma qaal qadima cuyaynat bnu xusn alfisaari waan soo marray xadiidkani baabu sabri baynu ku soo marray baabu sabri ayaynu ku soo marray cuyaynat bnu xusn alfasaari waad garanaysaana wuxuu ahaa qolihii reer bani fasaare ee dhibka badnaabu ah nin iska yar qallafsan asalkiisi hore oo reemiya ah oo waliba reemiyada kusii qallafsan buu ahaa xilliguu gaalkaana muslimiinta waa dhibay waagii dambena waa kii islaamay yowmi fatxi makuu islaamay dagaalkii xunayn iyo aa'if waa kii ka qayb galay nabigu markuu geeri calayhi salaatu wasalaam dadkii ridoobuu ku biray wuu ridoobe uleyxat alasadi ciidankiisabuu ku biiray dadka muslimiinta kala gaabshay ee dhib badan geystay buu ahaa waagi dambe saxaabadu intay adkaysteen ay gaaladii jabiyeen ee murtadiin furkooda caana oogu shubeen asagoo maxbuusoo lahayoo jeebaysan oo laba diblo xidhan baa loo keenay abubakar sidiiq wuxuu nabigu u geysan jiray dhibaana wuu ogaa wuxuu waagu gaalka ummadda u geystana wuu ogaa dhowr sanaasoo islaam haddana diintiibuu ka baxay ninka sanadkiisideeda soo islaamay bilowgiis gaaloobay meeqa sunna la joogay laba saniyo waxyar raadkiisa waa qoyeen abubakar marka niman baa ku tirtay si waxaa idinkan khayr kama socd abubakaroo dil bay dheheen ma ha cafinin qoorta ka goor abubakar uu sii daayey waagi dambe dadkii islaamka anfacay ee wuxuun looga baxsadoo noqday wadaadka way saxaabigu qadima cuyaynat bnu xusn alfasaari baa soo galay wuxuu madiinuu yimid fanazla wuxuu ku degay cala bni akhiihi wiilku adeerku u ahaa walaalkii wiilkiisi wiil adeeru yahay wey alxur ibnu qays la yidhaahdo alxur ibnu qays inuu saxaabi yahay baa loo badan yahay inuu yahay ayaa loo badan yahay wa kaana xur wuxuu ahaa xur ibnu qays min annafari kooxdii buu ka tirsanaa aladiina kooxdaasoo yudniihim cumaru cumar uu soo dhoweeyo uu la tashado radia allahu tacaala canh wa kaana alquraaw nimanku qur yaqaana waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara cumar fadhigiisii iyo iyo geedkiisu dadkiisay ahaayeen geedku cumar fadhiisto iyo goluhu fadhiisto dadka fadhiistee la taliye ee ka agdhow waxay ahaayeen dadka qur'aanka yaqaana dadka qur'aanka yaqaana innagu ninkii tala qabto ee mas-uul yaa ka agdhowaada inta qayisha ee khamrada cabta ee mooryaanta ah ee tuugta ah ee ummadda isku dira ee wax fandhi celiya ee imtixaanka aad soo gasho guuriga qiiq baaba kaa hor imanay iyo wax la garan waayo u fiirsada dhibkeen haysteen innaga wa kaana alquraa'u ay culamaau xamalatu kitaab illah alcaamiluuna bikitaab illah waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara cumar fadhigiisa iyo golihiisa dadkiisay ahaayeen dadka golaha fadhiya ama geedkaa fadhiya waxay ahaayeen cumar u fadhiyo dadka qur-aanka yaqaan iyo u mushaawarati dadku la tashado la taliyaashiisa ku-xigeenadiisa wax la qabta dee nin qur-aan yaqaanoo diinta yaqaanoo ku dhaqmahayo xukumkiisii yaqaano axkaamtiisii yaqaano waa ku anfacahaya aad buu ku anfic dad khaldadu ku toosin haday aayadda kugu istaagto kula qaban haddii xugum aad sahwidu ku sixi waa laga faa'iidaa culummo iyo waxay dhaheen soomaali iyo roobba socodka ku fiican yihin waagay siyaaraysan jireen wey waagay siyaaraysan jireen maxay yidhahdeen culummo iyo iyo roobba socodkay ku fiican yihiin roobka intuu nairobi ka bilaabo oo gaaris maro oo halkaa iyo wajeer ka shubo oo madheera ku dhufto oo haddana noqdo oo ilaa bari ha socdo hadduu laakiin meel iskaga fadhiisto meesha intii lagu soo guuro oo laiskugu yimaada raafka lagu qaadahaya haddii laakiin uu socdo nin walba meeshu isku dhergahaya ma tami soo maa wadaadkuna waxay dheen socodka ku fiican culuma socodka ku fiicanta reerkuu sii maraba miduu u fatwoodo sakada saa u bixiya islaanu ku tufo reerka tufi taxliil baa lagu dhaqi jiray iisoo wada mid xoguu loo burdaynhaya hore waxbaa la burdayn jiray ya miduu gar u qaado mid dhiig isku haysta wadaaddu xun baa laga faa'iidaa siyaarada laftirkeedu waaga reerka ku dhaqmi jira laftirkeedu masaalaynay ma og tahay Ah. waagaad seera diiddeen alle annagu seero dhan maana diidna hadda mid baan diidnay qorsho xumayd mid qorsho xumayd baan diidnay soo taa ma garanaysaan tii dulmigahayd baan diidna ahayd waxa haddaadan bixin waa cirkaan soo duminhaya waxa haddaadan yeelin kanaan samaynaya ama tuugsiga ahayd tuugsiga ahayd ee waxaa keena wuuba kaa xoolo badan yahay saddexa meesi baa u xaraysan markaasuu dhaqaaqi intuu qolciisa qaato salligiisa qaato xer dhowr kaxaystuu dhaqaaqaya intuu u xaraysay in ka badan buu la iman taa tuugsiba ayaadaadee laakiin wadaad wax lagu xurmeeyo oo laguu gartay miyaan annagu diidna laba siyaaro kala qaada siyaaro khariban iyo mid toosan baa jirta almuhim qabyaaladiiy qabiilla kala qaada in badanna waa idin yidhi warkan yaan laisku khaldin kuhuulan garmadow noqdeena kaanuu awshubbaana ama dhallinyaro mulay noqdeena ninka qur-aanka yaqaanee caalimkaa cumar fadhigiisi iyo golihiisa lagama waayi jirin la taliye ahaan lagama waayi ama nin garhmadow ha noqdo oo dhallinyaro ah nin dhaxaad ah, ama dhallinyaro quraanka aanka markaa barataa noqdo kuhuulan kaanuu aw shubbaan fa qaala cuyaynatu libna akhiihi wuxuu ku yidhi e, e, cuyayne wiilku adeerku u ahaa yabna akhi adeer laka wejhun meeqaan iyo weji baad ku leedahay cinda hada alamiiri amiirka agtiisa amiirka cumar buu ku wadaa cumar xoogu waad isku fiican tihiin buui dadad baa loo galaa duwaagna geed baa loo galaa wey ama godba maxaan sameeyaa fastadin lii calayh idan iga soo qaad ii ballami maalan u imaado cumar fasta'dana xur ibnu qays baa sayidina cumar idan weydiiso oday adeerka ah yaa raba inuu ku yimaade bal faadina lahu cumar cumar baa u idmo i ii keen xilligaa asaga falammaa dakhala markuu odaygii soo galay xuyay ibnu xusni ahaa assalaamu calaykum malah yaa amiira almu'miniin xataa maxaa lagu barye malah subax wanaagsanteeda qolyihii fajaraday dhihi jireen malaha ee salaanta lagu baabi'in jira subax wanaagsan habeen wanaagsan sabax nuur iyo sabax alkhayr waa salaanta majuusta iska ilaaliya sabaxa nuur iyo sabaxa asla ka soo jeedaa waa salaanta majuusta iska qolyaha dabka cabido asal iska lahaan jiray carabtuna way qaatay idinkana waa idiin soo dhuumatay lanna iyagaa qaba sabaxa nuur iyo sabax alkhayr ilaahu ulma wa ilaahu annuur ilaahu shari wa ilaahu alkhayr labada qaybood ay kala wadeen bay hoosta idiin soo alama daala qaala wuxuuhi cuyayne hiya bna alkhaaab hiy wuuba hifanhayaaba waaba nin hifanayo buuxa hiya bna alkhaaab hi waa macna waa maxay wuxuu le waxaa weeye walle waa goodi wey waa kelimo lagu goodiyo waa erey hanjabaad macnahaasay xambaarsan tahay ya waryahay ma aha waryaha waa saalan tahay waryaa waa hawya way fududahay waa baalka culus wey <laughs> wey waa <laughs> inaad tiraadoo kale wey waa nin hifanayo buuxa weli reer baydhabo baybaa yaa iskale eryaha lagu hifto oo soomaalinimanka ugu khatarsanaya marka lahanjabaayo erayaha iyagaa iskale khiikhtood soo garan maysaan hala weydiiyo qolii reer baydhabo reer bay baya bakool habla ayaa ku fiicane ya bna alkhaaab inaad khataabow cumarow ma laha yaa amiir almuminiin ma laha ya bna akhi xataa waa gobonnimo ma laha ila cumar wuu ka wey odayguy fawallaahi ilahi baan ku dhaartay wuxuuhi maa tucطinaa nama siisid aljazla wax weyn jasliga asalkiisa waxaa la yidhahda xaabada weyn ee la soo qaado markaad xaaba aad bui garabka ilaa gacanta buxsatood la kacdayaa jasliga asalkeeda la yidhaahdaa waxayna marka kinaaya sarbiib ka tahay xoolo badan oon gacanta ka buxsanna iyo xagasha oon qaadadiisuu nabiga noo siin jiray nama siisid weeye hawsha nabi maxamed buu ku manay ninkan eh, uyaynaa yuu ku maray xoolihii laga soo qaaday reer daaif iyo reer aqiif laga jebiyey waa dadkii loo biixiyey gollaha saddex boqoloo halaba maalinkaa nabigu siiye isaga boqol asagu ku taagmaasu nabi alla waa igu yartay mid labaad ba ugu daray boqole nin kaloo ugaasoo ugu dhiibay marka saddex boqol aad ninkii meel aayar galab iska kaxaysan jiray yaa sayidina cumar u soo istaagoo wuxuu hi xataa mu'alafama ogoliba islaamku wax mualafo leh anuu maba ogoli buui islaamka maanta axaduu u baahan ma jiro ninkaan u baahnayn seefa taqana buui sayidina cumar hawlihii marka qaaday ninku xoogu waa yar manqaday marka wuxuu uhi fa allah ku dhammaa tuctinaa nama siisid aljazla badan nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli tanaa ugu daran tu cumar ka kulaatan wey walaa taxkum naguma xukunti fiina annaga haddaan muslimiin nahay bilcadli garsooriyo cadaalad gaal iyo islaam baa iskaga maqaatay cumar inuu caadil ahaa gaal iyo islaam amminkan bay daraasayeen siiradiisii kutubtiisii qoraalladiisii dhaqankiisii maamulkiisii faqadiba cumaru cumar baa cadhooday radia allahu tacaala canhu xataa hama ilaa uu damacyuu doonay an yuuica bihi inuu nabar ku dhufto asaga an yuuica bihi inuu beer ka xanshiriyo wey inuu garaaco an yuuqica bihi اlalam aw adarba inuu edbiyo tadiib xaq buuna u leeyay cumar kuwa qur-aanka su-aalo badnaababa garaaci jiray ninkan calaatamahaya cumar biyo uma ka badeen faqaala lahu lxur markuu kullaaday wiilkii yaraa'i qiimaha badnaa ayaa kala qabtay labadii waayeel yaa amiir almuminiin amiirulmuminiin wuxuu yihi ina allaha tacaala qaala linabiy ilaaha alla weyne nebigiisu wuxuu ku yidhi khud ilcafwa cafiska qaado yani cafiska midda sahla laba arimood ta fudud qaado odayga iska cafido in la edbiyo labadu way kuu bannaantah ta sahlan oo inaad iska cafidaa qaado alcafu ay maa cafa min acmaali الnaasi wa afcaalihim alcafu ama cafidda qaado wamuru bilcurfi wanaaggana dadka far iyo samaha lagu yidhi nabi maxamed wa acrid can iljaahiliin doqomada iyo dabaalladana ka jeeso iska cafi ha la xisaabtamin ha qaadanin wa acrid can iljaahiliin kuwa dhaqanka xun wey ma aha kuwa aqoonta darada waxaa jira nin aqoon lo laakiin si khaldan u dhaqma waayeel dhallinyareeyaa jira waayeel dhallinyareeyaa jira waxaan oy dadku kula yaabi oo ciraaba kugu talle waxaad timi waa maxa oo culumaaba tay waxa kaa soo baa jira oon darajadiisii iyo meeqaankiisa iyo wax ka soo bix isku qiyaasnay waa acrid ka jeeso iska cafiya oo ka indhalaab caniljaahil kuwa marinka xun ee waxaan ku qabanay kula soo maaga haddii subanhi sidaa lagu yidhi sayidina cumarow wuxuu ihi waina haadaa odaygan adeerkayana min aljaahiliina buui odayga adeerkayana cere ceebeed ku taalla buui cere ku taalle iska cafi wallaahi allahn ku dhaartay maa jaawazaha cumaru cumar mu'san tallaamin ibnu cabbaas baa odhanaya maa jaawazaha aayaddii iyo waanadii wiilka xura ibnu uu sheegay umar muusan tallaabin xiina wakhtigii talaaha uu akhriyey xur bnu qays aayadda calayhi calaa cumar wa kaana cumar wuxuu ah waqaafan mid joogsi badanoo ku istaagoon dhaafin oon ka tallaabsanin cinda kitaab illaahi tacaala aayaddu mutirahaa bes ku jar intaanmuslimka intaasa laga raba cumar besa maaha muslimiinto dhan bay waajib ku tahay kitaabkaa yidhi haa allaa yidhi haa bes markay xooguu dan leeyihiin oo rabaan in hoosta wadaadda ka soo weydiistaan ay ogaadaan ina soo gar leeya udhihi kala bax kitaabka qaba buu ku leeyahay kitaabka ilaahayna geeya kala baxee kitaabkaa qaba markuu wuxuugu ogyahay in laga xukumina wuxuu dhihi bal sulxi baa jire wa sulxu sayidulaxkaam wa sulxu khayrna waa la yidhi bal xagga kale sulxigaaba roome hawlo kaleo xeerna waa jira oo imtixaanoo dhammaanayninba oo dusha laga hayo oo qaanuun ummadda baabiya wa kaana cumaru waqaafan mid istaag badan joogsi badan ku dhaqma inda ayaati kitaab اllah kitaabka ila aayadihiisa xukumkiisa axkaam illah iyousu ku istaagi jiray maxalushaahidku waa maxay in culummada la qadariyo la xurmeeyo la soo dhoweeyo lala tashado golahaad fadhin iyo geedkaad ka talin iyo meeshaad ka hadliba culummo laga dhigo sayidina cumar muxuu yidhi golihiisii iyo la taligiisii iyo waxay ahaayeen quraaday ahaayeen maxalushaahidku u keensada xadiidku waa intaas وعن أبي سعيid سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قاaل لقad kuntu waxaan aha bui calى cadi rasuuli الlah xilliga nebi mxamed hulaama nin dhallinyaraan ah ulaam labaatan iyo kow sanu jira markuu nabigu dhimanaya nin yar ma ahayn ee wuxuu ujeedaa saxaabada ka weynayd fara badan laqad kuntu waxaan aha calى cadi rasul xilliga nebi maxamed hulaaman kuray nagafan ahaa labaatan jir fakuntu axfadu canhu nabigu waxaan aha mid ka qabta axaadiid fara badan fakuntu axfadu canhu axaadii baan ka qaban jiray aysan kayrkii ka qabanin oo anugu haddii dhallinyaraan ahay nabigana waa ag joogaa xifdiga iyo maskaxdoodu si fiican bay u shaqaynayaan axaadii yarna muu uu wariyey saxaabigu asagoo xifdi badnaa wuxuu hi famaa yamnacunii diidi jirin min alqowli ay min altaxdiii wاlriwaaya axaadiita inaan tabiyo oon taabiciinta u tabiyo oo asxaabada aan maqlin u sheego iima diidi jirin إلا أن haahunaa rijaalan hum asanu minii ixtiraam ku fiirso rag waxaa jooga meelaha aan joogo iga da'weyn oo waayeella ah ayagaan xurmaynaya buuri nabi maxamed baan ka maqlay anoo labaatan jira dhowriyo toban jira oo xadiid daldal waayeelladin ay aaminsan yihin xoogu xurmadarru ka arka saxaabigu xoogu qadarin la'aan buu ka dareen famaa yamnacunii iima diidi jira ama iima diiday min alqawli ay min altaxdiidi bima xafidtu can rasuuli illah inaan dadku u sheegoon u tabi wxa nabiga aan ka qabtay ilaa ana haa meesha waxaa joogay buu ama halka haddaba nool rijaalan rag hum ayaguba asannu ka da'weyn mini aniga iga da'weyn muttafaqu caley walidalika fuqahadu waxay dhahan ahluxadiid waa min asunna haddaad intaad aad xilaysato ood xeraysato axaadiid badan soo wariso markaad soo noqoto aad goobta ugu timaada niman duqeeyo ayaguna cilmigana yaqaan laakiin haddaad doonto aan cilmigaad soo baratay xadiidkaab aan aqoonin waa in lagu xurmeeyo lagu qadariyo min الsunna waxaa ka mid ah anlaa tuxadita wa fi اlmajlis man huwa akbaru aw asanu minka waa min الsunna inagu hadda waan kala boobaynaaba ma jirto nin walba wuxuu rabaa inuu muujiyo awooddiisi iyo xifdigiisi iyo dareenkiisi iyo intuu alaab soo akhriyay intuu meelfiiriyey iyo saasuu baashu u kala tuurahaya wadaadka iska xushoode iska dhegaystana waxaa loo arkay inuu yahay jaahil waxba aan garanaynin waxba aan soo baranin aan soo akhrisanin warkii haddii warkii reer kenya ku hadallo marka ninka daruuryamana waa nin akhris leh iska ilaaliya hawsha ayada xurmuddarrada waxaa weeye aflixiddu iyo iyo cilmigu barashidu way kala duwan yihin aadaab baa loo baahanya muttafaqun calayh culimmadu marka waxay yidhaahdaan qadiyadaasi waxay khaas ku tahay bay wadaaddo sheegeen xadiidka xadiidka iyo qur'aanka cilmiga waxyiga ah xisaabaha kale adduunyada nin walba wuxuu daldali karaa daldalo ina mar hore xurmo maysan lahayn xisaabihiinni iyo juqraafkiinni iyo sayniskiinni iyo taariikhtiinni waxad ku haysaan iyo naxawada iyo waxaasoo dhan aduu haddaad taqaano ku kaa weyna uu joogo daldalo waxaad sheega ummadda u faa'iidee hawsha gobannimada iyo kala dambaynta rabto waxaa weeye isxurmaynta waa cilmu kitaab illahi wa sunnatu rasuulih halkaasay wadaaddaha dambe sheegeen laakiin aniga tafsiilkaas ooma bogin cilmi waa ilmi qadarina waa qadarin wey marka haddiiba kitaabka ilah iyo sunnada laisku qadarinhayo aduu ka weyn nin kaa weyn jooga adiga aad xoogo in xushoota lagaaga baahan yahay kan kalaaba ka daranba mid kalaad ka daranba kii ammaanada ahaa ee ummadda gaadhsiiye layidhi ee balliqu canii walow aaya waxadiu can baniis walaa xaraj layidhi haddiiba laisku xurmaynayo kii kale maxaad moodaa weeye idan ixtiraamka iyo qadarinta marnaba yaan laga tegin wa can anas bn maalik radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam rasuulka ilah wuxuu yidhi maa akrama shaabun nin da'yar ma maamuuso ma karaameeyo shaykhan waa yeel lisinii da'diisa awgeed nin dhallinyaraa oo da'yar ma xurmayo ma qadari nin waayeeloo ka da'weyn isagoo u qadanaya da'da darteed oon dan kale aan kala ahayn ilaa ardi nin dhallinyaraha hadduu sidaas sameeyo oo ku dhaqmo dhaqan ka dhigto qayad allaahu lahu rabbi wuxuu u sahlaa qayad allah ay sabab allaahu lahu wa qayadnaa lahum qur'aanaa oo kale wey rabbi u qadaraa oo u oo ninkaa waafajiyaa man yukrimuhu ruux karaameeyoo qadariya inda sinihi markuu waayeelo haddii nin dhallinyaroah uu waayeelada kaarameeyo qadariyo maamuusu xurmeeyo isagoo u xurmeeya da'dooda aynigooda tin xerada ku taalla u karaameeyo ilaahay baa asagoo markuu waayeeleo duq uu noqdo dhallinyaro mulayoo qadariso xurmayso u sahlay u qadaray u fududaynaya bacdusalaf waxay dhaheen dhallinyaradu waxaan ku garanaa inay cimrigi doonaan oo ay da' gaari doonaan qaabkay waayeelka ola dhaqmaan jimacalmaslf baa odhan jiray haddaan ninka dhallinyarada aan aragnay dheen asagoo waayeelada muslimiinta xurmayn oo qadarin oo u adeega oo u khidmayn oo maamuusay waxaan dhihi jiray midkaani kolle waa cimriyi doonaa tuu cimriyo wuxuu gaadhi doonaa xilli asagoona loo khidmeeyooo la karaameeyo bay odhan jireen khasaali wuxuu hi waaban tijaabiyeyoo saasay noqotay hawshu ixyaagiisuu ku sheegaa saasayba noqotayba waxyaabaha loo laqmada waxaa kow ka abuudhi ah, in waayeelka muslimiinta la qadarin waayo oo ninka dhallinyarada uu xurmayn waayo waayeelka iyo dadka muslimiinta dada rawahu tirmidi tirmidi xadiidkan wariyey wa qaala xadiiun hariib xadii hariiba bacdu nuskhna xadiiun xasanun hariib baa ku timid suyuuti jaamicu sahiirkiisa calaamatu xasan buu saaray xadiidkan calaamatun xusni ayuu saaraa wadaadka taxqiijinaya kitaabka lool aطuyuuriyaat ajزaada xadiiiga ahayd mujaladka koobaad iyo mujaladka afraad labadaa meeloodba wuxuu le waa xadiid xasana biطuruqi wa shawaahidihi takhriij dheer baa ku jira ah, iyo shawaahid fara badan loo fiiriyo waad fiirin kartaan intaa markaynu ka tagno qaybta ah in la karaameeyo waayeelada muslimiinta shawaahid fara bay leedahay laakiin wacdigan ku saabsan ninkii waayeel u karaameeya da'diisa ilaahay wuxuu u sahlaa markuu waayeela axadna u karaameeyo maamuusoo qadariyoo xurmeeya shawaahiddu wadaadkaa sheegay wax badan kagama jiro waan akhriyey meeluhuu sheegay raqamka boqol iyo afar waad ka fiirin kartaan raqam ahaan atuyuuriyad kitaabkii la odhan jiray amaa mujalad ahaan mujaladka koobaad boqol ama mujaladka afraad kun saddex boqol ka fiirin kartaan warka suyuuti ma sii tabar badno ninka ku jira xadiidka xoogow waxaa le nin la yidhahdo yaiid ibnu bayaan yaziid ibnu bayaan almucallim alcuqayli waa nin daciifa sida raajixa ah sheekhiisa aburaxaal aburaxaal wey aburijaal ma aha eh, aburaxaal aburaxaal cafan oo madaxkiisa la maxamed bnu khaalid maxamed bnu khaalid la yidhaahdo abu khaalid oo lagu naanaysaa isna waa majhuul اlxaal isagu waa taabici oo anas wuxuu ka qaataayo waa la socodsiin karaa ninka aafada ah ee xadiidku la daciifayo waxaa weeye waa yaziid ibnu bayaan almucallim alcuqayli idan nawowi muxuu keenay waa isagii soo yidhi muqadimada xadiis daciifa ah ku keeni maaye nawowi jumhuurtu la socdaa waalcamalu bilxadiidi daciifi ixtiyaatan waa madhab salaf saalix warka meelaha laydinku qorqor iska joojiya alcamalu biاlxadiiثi الضaciifi اxtiyaatan waa madhab الslf الsaalix xadiidka daciifkaa xugum ku sugi mayno xugum ku sugi mayno laa istixbaaban walaa karaahatan walaa wujuuban walaa xurmatan kuma sugayno laakiin shay asal diinteennu sheegtay ayuu ku jeclaysiinayaa ama wuu kaa bajinoo wuu kaa caydhin ama uu ku jeclaysanoo khayri wanaag buu ku sheegi waad ku dhaqmi maxaad ka faa'iday ajir baad ka faa'iday waayeelka in la xurmeeyo la qadariyo soo diintu kama hadlin haddaad waayeelkii qadariso u xurmayso ma ku tumatay xaggana iska quudarrayso oo iska rajaysa ilaahay in sidaad kaa u xurmaysa adiguna hadhow makaad weysho xurmeeyo wahal jazaau lixsaani ila alixsaan aljazaau min jinsi alcamal shawaahid fara badan iyo qawaacid fara badan intuu fiiriisuyuudba asagu yiu waa xasan muxaqiqan waa idiin sheegay ninka daciifinay ciladan buu ku daciifinay ah yaziid ibnu bayaan almucalim alcuqaylu nin daciif cinda ahli اlxadiid xadiidkuna waa mashhuurun min ariiqihi dariiq kalena ma laha shawaahidda waxay ka hadashay u sheegay ikraamka waayeelka iyo xurmayntiisa iyo qadarintiisa amaa wacdigan ah saa haddaad yeesho saasa lagu shawaahiduu sheegay maysan ku imanin qaacidada unbu keliya unbu nawi ictimaad ahayd alcamalu biاlxadiiثi الضaciifi fi الtarghiibi wالtarhiibi اxtiyaatan waa madhab الsalaf الsalaf wahuwa sawaab wahuwa sawaab bukhaari baa ku sheegay saxiixiisa waxadiiثu anasin asaxu wa fii riwaayatin asnadu waxadiiثu jurhudin axwatu buuri taariikhdiisa awsadkii kabiirkan wuxuu ku sheegay xadiidka jurhudu inuu daciif yahay laakiin wuxuu yidhi min xaytu sanad xadiidka anas ayaa saxiixa ee bowyada ku saabsanaa fuulinka bannayntiisa ku saabsanaa markuu nabigu dagaalamaya aroorta khaybar uu ku kallaayay xadiidka sheegaya waa cawre ha la qari ha la asturana axwatu in lagu dhaqma asagaa mudan buu ku yidhi u fiirsa hadda abu zurca sidaa yidhi caliilmadiini baa yidhi abu xaatim araazi wakiic raggoo dhanba sidaasay qabaan alcamalu biاlxadiiثi ضaciifi fi الtarhiibi wالtarhiibi اxtiyaatan waa camalu salaf الsaalix xadiidkan muxuu noo soo kordhiyey baabkii dhannaa ee labada habeen soo socday axaadiidta ku timid macno ka mid unbuu ka hadlay fadliga ilaahayna iska rajee waayeelkana xurmee ajirna waad ka heli hadhow markaad waayeesho in lagu xurmeeyana way badan tahay waanaadan rajaynayna in sha allahu tacala lianna jazaa min jinsi اlcamal wallah subxana wa tacala aclam